bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira adilat lqaacida waxaynu ku guda jirnay qaacidadii ahayd almashaqatu tajlib taysiir waxaa markaa maanta biidn illaahi tacaala aynu ka bilaabi doonaa adilada qaacidadan loo daliishaday addaliilu alwalu daliilka koowaad ee qaacidadan ina tusinaya asalka u ahi qowlu llahi tacaala waa hadalka ilaahay uu yidhi yuriidu allahu bikum lyusra alla waxa uu idinla doonayaa fudayd walaa yuriidu bikum alcusra laakiin culays iyo adayg ilaahay idinlama doonayo marka aayaddu waxay tilmaamaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala addoommaha waxa uu la doonayo sharcan in ay tahay fudayd iyo inaanay wax culusi ku imanin dhammaan cibaadaadka iyo awaamirta ay fulinayaan addaliilu thaani daliilka labaad ee tilmaamaya mashaqada iyo culaysku inuu fudayd keenayo qowluhu tacaala baa u daliila wamaa jacala calaykum rabbin rabbi korkiinna muu yeelin fi ddiini diinta dhexdeeda min xarajin wax dhibaata ah millata abiikum ibraahiima sidii diintii aabbihii nebi ibraahiimba aan wax dhibaata iyo culaysa dhexdeeda loo yeelin baa idinka oo ummatu muxamed ahna aanuu ilaahay dhibaato idinla doonin iyo culays diinta dhexdeeda labadaa aayadoodba waxay tilmaamayaan in diintu ay tahay mid mar walba ka shaqaynaysa fudaydka iyo addoonka wixii culays ku keenaya in laga rafciyo ama laga fudaydiyo adilo kalena de way jirtaa oo qur'aaniya waxaa ka mid a yuriidu allahu an yukhafifa cankum waxaa rabbi uu doonayaa inuu idinka fudaydiyo yani wixii culays idinku ah addaliil athalith daliilka saddexaad ee qaacidadan loo deliishaday waxa weeye xadiidu anas ibni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal xadiidka anas uu warinayo waxa uu anas rasuulka ka warinayaa rasuulku inuu yidhi yasiruu arrimaha fudaydiya oo walaa tucasiruu ha adkaynina oo ha cuslaynina wa bashiruu bishaareeya oo walaa tunafiruu dadka ha firdhinina oo ha eriina muttafaqun alayh xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in saxaabadii iyo dee ummaddii kale ee khitaabku ku dhacayey baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamayo inay mar walba fudaydka ku dadaalaan fudaydkaa lagala hadlayaa ma aha miday jeebkooda kala soo baxayaan waxaa looga jeedaa arrimaha diinta fudaydiya oo dadka ha ka firdhinina u bishaareeyo dadka ha ka nixnino ha eryina waayo diintaaba dee gebi ahaanba fudud mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey addiinu yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba diintu way fududdi qof iskuma adkeeyo tashaddud iyo huluwi kuma sameeyo haddii ay dhacdana way ku xoog badanaysaa diintu isagoo xagga kale uga baxaa la arkaya waana sunnada ilaahay ee kownkan ka shaqayso qof kasta oo diinta isku adkeeya ama huluwi ku sameeyo masaa-isha qaarkood berito waxaad arkaysaa isagoo cagsiga ku dhaqmaya oo gidaarkii uu taagnaa mid cagsi ku ah kaasoo eegaya waxaa kaloo dee u daliila rasuulku waa kii tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam bucittu bilxanafiyati samxa waxaa la ila soo diray buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam diintii toosnaanta badnayd ee saamaxaadda badnayd ee fududayd marka dhammaan adiladaasi maxay tilmaamaysaa ana almashaqata tajlibu taysiir culaysku marka uu yimaado in waxa weeye fudayd qofkii loo raadinayo o loogu bedelayo asbaabu taysiiri waxaa halkan aynu ka gelaynaa maadaama oo la yidhi mashaqadu fudayd bay keenaysa culayska fudayd baa ku xigo uu soo jiidaya waxaa la isweydiinayaa maxaa keena waxa weeye fudaydinta asbaabtan keenaysa qofkii in wixii laga fudaydiyo culayskii maxaa keenaya waxaa keenaya waynu arki doonnaaye waa asbaab marka horeba mashaqo iyo culays uu la socdo ayaa dabeetana marka asbaabtii la helaa mashaqadii ay timaada ayaa fudaydkiina uu imanaya asbaabu taysiir baa la yidhaahdaa asbaabu takhfiifna waa la yidhahdaa waa asbaabta keenaysa qofkii in mashaqadii laga yasiroo laga fudaydiyo min asbaabi taysiiri fi shariica sababaha keenaya culayska in la fudaydiyo shareecada dhexdeeda waxaa ka mid a maa yeli waxyaabahan soo socda markaa toddoba qodob baynu arki doonaaye macnuhu maaha asbaabu takfiif inay toddobadaa ku kooban yihiin laakiin toddobadani waa ka mid waana kuwa ugu muhiimsan marka waxaa kale jira asbaabu e, taysiir ama asbaabu takfiif iyo anwaacu takfiif culayska shareecadu marka ay yani fudaydinta ay fudaydinaysa sababaha keenaya iyo fudaydintaasi noocyada ay noqonayso marka noocyadaasi iyagoo faahfaahsan dee kutubta dambe aynu ku arki doonna insha allahu culays jiray in la fudaydiyo noocyaa fudaydkaasi ubaa u kala baxaya waxaa jira waxa loo yaqaano takhfiifu isqaad wa takhfiifu ibdaalin wa takhfiifu taakhiirin wa takhfiifu taqdiimin wa takhfiifu naqsin wa takhfiifu tarkhiisin wa takhfiifu takhyiirin yacnii shaygan qofka laga fudaydinaya wuxuu noqon karaa in la leeyahay aba lagaa daayo culays maadaama uu ku yimi maye takhfiifkaasi inuu noqdo takhfiifu naqsin in wax laga dhimo oo markii uu wada samayn kari waayo ama mashaqa ay kaga timi inuu wada dhammaystiro baa badh laga daynaya waa fudaydin waxaa kaloo noqonaysaa fudaydintaasi shareecadu ay fudaydisa wixii adkaadee cuslaada waxaa loo yaqaana takhfiifu ta'khiir ama takhfiifu taqdiim qofkiibaa waxaa fudaydkii ama fudaydinta loo samaynaya ay noqonaysaa shaygii hadda taagnaaba inuu xilligaa sameeya ay ku yara adkaatay maxaa loo sameeyey markaa in dib loogu dhigo amaba tii dambe inuu sugaa ku adkaatayoo taqdiim baa loo sameeyey de salaadaha soo jamcu taqdiim iyo jamcu taakir ma jiro waa takfiif de waa fudaydin sidoo kale waxaa noqon kartaa takfiifka iyo fudaydintuu noqonayo noocyadiisa ka mid a waxaa loo yaqaana takfiifu maxaanku dhahdaa ibdaal tii uu kari waayey baa laga bedelaya mid kalea loogu bedelaya so dee qofku haddii biyihii uu isticmaali kari waayo kale maxaa loogu bedelay gebagebi soo maahadde ahaaradii waxaa kaloo jira takfiifu tarkhiis tarkhiis maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa wax loogu bedelayaa ma jiro laakiin la yidhaahdo iska samee tusaale ahaan dee aklu aklulmeyta lilmudar qofkii dhibaataysnaa oo kale dee gaajada darine haysay inuu baktigii cuno kii saxday ee cuntadii ku saxday tusaama ku margaday khamri baa agtaalou iskaga dejiyey waa tarkhiis wax kaloo ma hayide biyaan u hayn ila haddii kale naftaa ka baxayse waa fudaydin yani waxa weye waa loo fudaydiyun wax loogu bedelay ma jiro lagamana dayn laakiin maxaa la yidhi intaa xaaladda kugu taagantay iskaga fudayd almuhim noocyadaasa ay u kala baxaysaa fudaydintu marka taa hadda inaga inooma qorayo kitaabkuy asbaabu taysiir fudaydinta mashaqadii la fudaydinayo sababaha keenaya ayaynu ka hadlaynaayo kow waxaa ugu horeeya almaradu xanuunki xanuunku mashaqu xambaarsan yahi mashaqadaasi markaa maxay keenaysaa fudaydkii huwa maradku xaalatun waa xaalad hayru abiiciyatin aan dabiici ahayn aan dee caadi ahayn oo tusiibu ku dhacaysa aljasad albashariya qofka bani aadamkaa jirkiisi aw alcaqla albashariya ama qofkii basharka ahaa caqligiisii ku dhacaysa yani xanuun kaasaa looga jeedo waa isbeddelka iyo xaaladda aan caadiga ahayn ee ku timi qofka jidhkiisii ama caqligiisii ku timi ayaa xanuun la yidhaahdaa maadaama xanuunkaasi uu jiro mashaqaa la socota dee waxaa laga yaabaa cibaadaadka qaarkood xanuunkaa daraaddii inuu qofku sidii ay ahayd ugu gudan waayo ama ay ku adkaato inuu sidaa ahayd u guto haddaba falmariiduxanuunkii eh, mariidu qofkii xanuunsanayey yurahasu lahu waxaa loo ruqseeyey maalan tusaale ahaan fi tayamumi inuu iska gebgebaysto goorma cinda cadami alqudra waa marka uu awoodi waayo cala isticmaali ilmaa inuu biyihii si caadiya u isticmaalo maxaa loogu bedelaya inuu gebagabaysto aw cadami wujuudi man yuciinuhu ama wuxuu waayey oo aan joogin cid yani waxa weeye ugu kaalmaysa calaa dalika ay cala alwuduu aw ilqusl u xanuunsanayaayo mar waa in la yidhaahdo biyihii dee ha isku isticmaalin ama ay ku adkaato inu isticmaalo markaa dee baa loogu bedelay ama maya biyihii waa isticmaali karaabe oo looma diidine laakiin awooddii uu ku isticmaali lahaa ayaa maqono tusaalaha waa qof dhulyaala oo aan kiciba karay cid biyo usoo qabata oo ma hayo ama qof gacmuhuma go-an yihiin oo cid ugu shubtaba aan haynin xaaladaasi dee qofkaa xaaladda ku sugan waa mashaqo iyo culays biyihii wuu isticmaali kari waaye maxaa loogu markaa e, taysiirku muxuu noqday in la yidhahdo iska gebagabayso waay wa lahu sidoo kale waxaa qofkii xanuunsanayay loo fudaydiyey oo loo rubseeyey fi lfitri afurki inuu iska afuro goorma idaa wajada fi sawmi haddii soomka dhexdiisii uu ka dareemo mashaqatan culays aanu qaadi karin soomkii haddii uu soomo culays aanu qaadi karin baa ku imanaya uu xanuunsanaya maxaa loo ruqseeyo loo fudaydinta la siiya ay noqotay in la iska afuro dabeetana maalmo kale un qalle waxaa kaloo loo fudaydiyey walqucuudi fadhigii fii salaati lfard salaaddii faralka ahayd dhexdeeda inuu fadhi ku tukado goorma in lam yatamakan haddii aanay u suurto suurtogelayn min alqiyaami inuu taagni ku tukado inuu taagni ku tukadaa way ku adagto u xanuunsanayaa salaaddii faralka ahayd fi lfardi talow maxaa lagu qaydi e eh? waa la iska fahmaya soo sunnadii marka horeba qiyaam salaaddii sunna in taagni lagu tukadaa faral may ahayd a marka iyadu marka horaabay dee ruqso ahayd soo waaye ama dee waxa weeye aan la waajibinin marka haddii ay u suurtogeli weyday salaadii faralka ahayd inuu taagni ku tukado mariidkii ama qofkii xanuunsanayey liajli lmarad iyo mashaqadaa haysata awgeed waxaa loogu bedelay ama loo fudaydiyey oo fudaydintu ay noqotay inuu fadhi ku tukado wlstinaabati fi lxaji sidoo kale inuu naa'ib dirsado ama cid wakiil ka ah xajka dhexdiisii wa ramyi ljimaari dhagaxaanta tuurashadoodii inuu cid u dirsado haddii xanuunku uu u suuro gelin waayo inuu xajkii soo guto ama xajkii waa tegaybe acmaasha qaarkood yaa waxa weye uu samayn kari waaye maxaa loo ogolayay inuu wakiil dirsado ama cid naaib ka noqota alistinaaba iyana waa nooc ka mida fudaydinta ile mashaqada ku timi waa xanuunkan keenay cibaadada inuu sidaa ahayd u gudan waayo oo dee way ku adkaatay waxaa rugsada ama fudaydka la siiyey uu noqday in la yidhahda cid wakiilka ah u dirso sidoo kale wa ibaaxati maxduuraat alixraam waxyaabihii qofka muxrimka muxrimkaa ah xaaraanta ka noqonayay qofka xajama cumro xidhan waxyaabihii xaaraanta ka ahaa ee la odhan jiray maxduuraat alixraam ama muxaramaat alixraam iyagana waa loo ogolaaday maca alfidyati iyadoo fidyadiina da uu bixinayo oo maxduuraat lixraamkii iyo waxyaabihii sharcigu u diiday intaa muxrimka uu yahay ayaa xanuunkan haya awgeed uu u baahday inuu maxduurkaa ku dhaco ama shayga xaaraanta ah ee muxrimka aan loo ogolayn khalaas waxaa le waa lagu ogolay laakiin fidyaa lagaa raba maxaa loogu fudaydinta markaa maanta u hele waa maxay mashaqadu waxay ahayd shaygan maxduurkaee xaaraantaabuu u baahan ee qofka muxrimka aan loo ogolayn fudaydintii maxay noqotay in la yidhi iska sameeyo fidyo un gadaal ka samee ama raaci tusaale muxuu noqon karaa qofka muxrimka ah waxa xaaraan ka iska xiro soo ma hadda ilaa la gaadhayo dee xilligii la xirayo inuu maryihii caadiga ahaa ee jidhka lagu qiyaasay qofkii ragga ahaa inuu xidho looma ogolo haddii haddaba xanuunka hayo daraaddii uu u baahdo inuu timihii iska xidho sida saxaabada qaarkoodba dee ku dhacday xilligii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyadoo dulin badani uu ku dhashay madaxiisii oo culays badan iyo xanuun badan uu dareemaya rasuulka loo keenay calayhi isalaatu wasalaam oo injirtu ay madaxiisa ka daadanayso waa kii rasuulku ku lahaa isma lahayn dhibtan ay yani heerkan ay kula gaadhay dhibtu isma lahayn buu rasulku yhi ala slatu wasalaam deetna waa kii lahaa timaha iska xiro fidyana raace waayo waa baahide waa fudaydin weeye mashaqada haysatin de waa xanuunkaa wey marka sababta koobaad ee ka midkaa ah min asbaab takfiif ama min asbaab taysiir in mashaqadii qofka laga fudaydiyo waa almarad xanuun jira awgeed sababta labaadi waxa weeye asafaru safarkii safarkii dee macahu mashaqa mashaqa iyo culays buu wataa waa qica min alcadaab buu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam si kasta oo safarkaa gaadiidka loo adeegsanayaa uu casrisan yahy oo uu dheeraynayo haddana safarku mashaquu leeyay diyaaradda ka raacaya safarku mashaquu ku haya soo ma ogi gaadhi haddaad raacayso waa mashaqu haddii aad lugaynayso kaba sii daran diyaaradda qofka saaran mashaqa haysato oo alaab buu sitaa werwer baa haya culays baa ku furan soo maa qofka diyaaraddu markuu raacay wax ugu badana ka werwer waa ya bilan kula dhacda soo maha ha werwerka halkaa uga bilaabmay qofka gaadi raacaya muxuu ka werwaraya bilu kula dhaca shil soo maaha qofka lugaynaya muxuu ka werwaraya daalka iyo tacabka iyo dee haddii cabsi kaliba ay jirta marka safarku macahu de yani waxa wey mashaqa culays buu wataa sababta loo yidhi qica min alcadaabna wataa waayo wax badan oo qofku markii uu nagaa aanuu heli jiray ayaanu helin markuu safar ku jiro oo de waxa weeye waaya sidaa awgeed safarkii mashaquu leey iyo culays wa huwa safarku waxa weeye khuruuju shaksi qofku inuu ka baxo min cimaarati mawdici iqaamatihi halkii uu deganaa yani waxa weeye deegaankiisu intii uu ahaa dhismayaashii iyo intaasi ay ku joogeen inuu ka baxo isagoo uga jeeda dehee biqasdi safar dee qaydkaasi waa muhime safar isagoo u jeeda inuu intii dhismihii deegaankiisa uu ka baxo taasaa dee safar la ydhahdaa oo safarku waxa uu ka bilaabmaa maxay ama qofku uu musaafir noqdaa idaa jaawaza alcumraana marka uu ka gudbo dhismaha ama aqalka ugu dambeeya ee magaalada haddii meeshu ay tahay meel beeralena dee beerta ugu dambaysa markuu sii dhaafo ayuu noqonayaa qof musaafira haddii sidii hore oo kale ama xilliyadii hore magaalooyinka dayr baa lagu xidhi jiray waxaa safarkuuu bilaabmaya maxay idaa jaawaza assuura marka uu ka gudbo dayrkaa marku dhaafo ayaa dee musaafir uu noqonaya ujeeddadiisuna de ay tahay safar marka safarku tacriif la isku waafaqsan yahi ma laha waayo tacriifkiisa in la isku khilaafo waxaa keenay masaafadii safarka la isku khilaafsan yahay masaafadee la odhan karaa qofku marka uu safro ayuu musaafiriye oo axkaamtii safarkuna ay imanaysa khilaaf baa ka taagay sidaa awgeed baa safarka tacriifkiisina aan la ysku waafaqsanayn oo dee khilaafu ku jira marka marka lasoo ururiyo wuxuu noqonayaa safarku waa khuruuju shaksi min cimaarati mawdici iqaamatihi inuu qofku ka baxo halkii uu deganaa yacni dee dhismayaasha ugu dambeeya deegaankiisa inuu ka gudbo iyadoo qasadka iyo ay tahay maxay biqasdi safar haddaba safarku maadaama mashaqo uu leeyahay wuxuu ka mid yahay asbaabta keenaysa in qofkii loo fudaydiyo wixii mashaqadaasi ay kaga imanaysa falmusaafiru qofkii musaafirka ahaa yurakhasu lahu maalan tusaale ahaan waxaa loo rugseeyey oo loo fudaydinaya fii qasri salaati salaaddii inuu gaabiyo salaadaha la gaabinaya waa kuwey waa salaadaha rubaacigaa wey waalfitri waxaa kaloo loo ogolyay inuu soomkii ka afro waxaa kaloo loo ogolyahay safarka daraaddii waalmasxi cala alkhufayn labada qof inuu masaxo intee alaaata ayaamin bilayaalihin ile in masx cala alkhufayn guud ahaan dee waa shay la wada ogolyay muqiimkii iyo musaafirkiiba waa loo ogoliyey laakiin musaafirka ruksada dheeraadka loo siiyey waa maxay muddadiibaa loo kordhiyey sooma muddadiibaa loo kordhiyey waljamc yani aljamcu bayna asalaateyn salaadihii in la jamciyo la israaciyo iyana waxay ka mid tahay rukhaska iyo fudaydinta qofka musaafirka ah loo fudaydinayo waayo qofkii musaafirkaa ah waxaa laga yaabaa salaad walba inuu xilliga cafwan salaad walba inuu dhammaystiro salaadihi afar afarta ahaa inay culays ku yaro noqotaa laga yaaba waabuu degdegayaayo waxaa laga yaabaa in salaad walba afarteedii ragcadood tukada ay ku adkaato salaadihii rubaaciga ah maadaama mashaqo iyo uu kaga iman karo waaba loo fudaydo laba laba inuu ka tukadaa loo ogolaaday sidoo kale marka uu yani soomay isagoo oo sooman haddii uu safro laa shaka dee mashaqo culays baa kaga imanaysa mashaqadaa waa loo fudaydiyo safarkana muxuu keenay in la hahdo iska afuri karaa sidoo kale dee almasux alkhufayn muddada saddexda maalmood iyo habeenadooda aljamcu bayna asalaatayn salaadihii inuu jamciyo iyana waa nooc ka mid a takhfiifka iyo taysiirka uu safarku keenay ha walow aanay la gaar ahayn jamcintu maxay safarku aanu jamcinta isagu la gaar ahayne dee ay jiraan maxay asbaab kale oo iyaguna jamcinta keena sida xanuunkii oo kale qofka hadduu xanuunsanayo salaad walba inuu tukada ay ku adagtay dee wuu jamcin karaa siraajixa roobkii oo kale waa loo jamcin karaa iyada waay markaa sababta labaad ee taysiirkii takfiifka keenaysa waa maxay waa safarkii maadaama culays ka yimi waxalla wixii culays kaga imanaya qofka ee aanu qaadi karayn ayaa laga fudaydinaya athaaliu sababta saddexaad ee keenaysa fudaydinta waa alikraahu qofkii baa la khasbay oo la jojoobay wixii lagu khasbay ee iskii aanu u dooranin waa laga fudaydinaya loo raaci maayo dembi loogu qabsan maayo lagu ciqaabi maayo markaa fudaydinta uu helaya waa maxay waa inaan lagu ciqaabin dee inaanu dembi ka raacin oo aan loo qabsanin wa huwa ikraahu waxa weeye xamlulghayri ha yacni qofku inuu cid kale ku khasbo calaa an yafcala inuu sameeyo maa laa yardaahu wax aanu raalli ka ahayn walaa yakhtaaru oo aanu dooranin mubaasharatahu inuu shaygaa sameeyo binafsihi isagu iskii uu sameeyo raallina kama aha manuu doorana waa lagu khasbay waa lagu jujuubay ka dhiganta marka waa xamlu lghayri in qofkii lagu khasbo oo lagu riixo calaa an yafcala inuu sameeyo maa laa yardaahu wax aanu raalli ka ahayn walaa yakhtaaru oo aanu dooranin mubaasharatahu inuu sameeyo binafsihi isaga lafaantiisa inuu sameeyo iskiina umuu dooranoo de iskii uma samaynayo wuxuu raalli ka yahayna ma aha haddaba ikraahi iyo khasbitaanku goormuu noqonayaa jaanib litakfiif mid fudaydin keenayo oo sabab min asbaabi taysiir ah noqonaya ikraahu shuruuduu leey khasbiddu shuruuday leedo marka shuruudaha la helun baa la odhan karaa alla ilaahay qofkan waa la khasbay ha si guudna dee shareecadeennu way tilmaantay qofka haddii la khasbo shaygaa lagu khasbay ee aan saxda ahayn ama raallida aanu ka ahayn ahar iyo axkaam ama ciqaab ka ratibmaysaa inaanay jirin ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan qofkii gaalnimo lagu khasbay inuu ku dhawaaqo ama uu sameeyo mar haddii khasbitaankaasi uu jiro iyo ikraahaasi waxaa loo ogolayay sidaa lagu khasbay inuu sameeyo maadaama oo dee qalbigiisa iimaankii uu ka buuxo oo uu ku haysto qalbiga iimaankii inuu carabka kaga dhawaaqa waxba yeeli maysa maadaama lagu khasbay ama inuu ficliyan u sameeya waxba yeeli maysa maadaama lagu khasbay haddaba ikraahii shuruuduu leeyay shuruudaha waxaa ka mid ah oo lagama maarmaana qofkan qofka khasbaya waa inuu awood u leey qofka inuu khasbi karo waa inuu awood u leey ka xoog badan yahay shardiga labaad waa in qofkan la khasbayaa aanu awood u lahayn inuu iska dhiciyo ciddan khasbaysa dee marka haddii qofkan ku khasbaya abaana awood kuu lahaynba ama waa simantihiin badii de markaas sababa u tirahdo waa la meesha ma taalla ha waayo waa waad iska celin kartaa dee ugu yaraan dadan waxa weye adugu ka adkeyn xataa waad iska dhicin kartaa shardigu marka waxa weeye inuu isna kaa awood badan yahy ciddan yani qofkan mukrihe wax khasbaya inuu ka awood badan yahy mukraha qofkan la khasbayo waa inuu ka badan yahy waxaa kaloo shuruudaha ka mid ah, waxaan loogu hanjabayaa waa inuu yahay wax la hubo dhicitaankiisa yani dee loo badinaya de marka yani la hubo waxaa looga jeeda danni qaaliba in la og yahay inuu ku sameynayo haddii laakiin markaa la qiimeeyo ay iska tahay uun iska kaftan iyo yarahan jabaad guud iyo dee taasi waa col hortiijaba bay iska noqonaysaa taa waa la khasbay waayo waxaan lagugu hanjabin wax lagugu samayn karaaba maaha ama wax hadda xaqiiqaaba ma ah waxaa kaloo shuruudaha ka mid a waciidkaa iyo hanjabaadaasi mid caajila waa inay tahi oo aajil aanay ahayn yacni mid hadda lagugu samaynayo hadaad samayn weydo khaladka way kugu taallaa baa oo lagu tooganay tusaalaha qorigiina waabu sitaaba umada hubkii kuugu hanjabay waanad hubtiina kugu samayn ma wad laakiin hadday aajil tahay ka war wuxuu kugu yidhi haddaad khaladka samayn weydo he bisha soo socota ta kugu dhacdo marka haddaad tiraa iminkaan sii samaynaysa aan bisha soo socota waxba lii yeelin ikraaha waxbaa ka siya shuruudihiisi ma dhamaystirna bay ka dhiganta almuhim ikraahi marka waa sabab ka mid a ah asbaabta takfiifka iyo fudaydinta keenaysa mihaaluhu tusaalihiisu waxa weeye almukrahu qofkii lagu khasbay cala alkufri gaalnimo yurakhasu lahu qofkaa waxaa loo ruqseeyey oo loo fudaydiyey idaa wasala alikraahu mar haddii khasbitaankii uu gaadhayo ilaa xaddi alqatli in la dilabade oo qudha laga jaro haddii heerkaaba la gaadhayso waxaa loo ogol yahay fi talafudi inuu ku hadlo bikalimati lkufri kelmaddii gaalnimada maadaama qalbuhu mar haddii qalbigiisu uu yahay muma'inan mid ku degan oo ku xasiloon biliimaani iimaankii mar haddii qalbigiisu iimaanku uu ku jiro lagu khasbay gaalnimo khasbitaankaasna uu gaadhayo heerbay in la dila ay tahay oo dee la dilayaba waxaa loo ogol yahay oo loo fudaydiyey in waxa weeye uu ku dhawaaqi karo waxaa haddaba jira masaa'il culimmadu ay ku sheegeen inaanu khasbitaanku wax raada ku lahayn yani laa eh, ahara eh, fiiha yani min xayu likrah xagga khasbitaanka marka la ego raadkuma laha oo qofku waa laygu khasbay oo ha laii fudaydiya meesha ma taalo waxba laga eegi maayo waaya maxaa ka mid a waxaa ka mid tusaale ahaan qofkii gaalka ahaa ee lala dagaalamayay ee lasoo qabtay ee cabsi daraaddeed u islaamay dee inagu inuu muslim yahay baynu he u ictiqaadayna so saama saaxina uu ku gabanayy may waa muslim mar ku dhawaaqa shahaadateynki mar dhowbaa dabeete wuxuu yidhi waa laygu khasbe oon ka noqonaya waxaa leeyihi murtadun baanu ku xisaabinayna maxaa la murtad odhan maayo taydii hore khasab bay ahaydoo kama jiraan ee halkaygii baan taaganaya ka yeedhi mayna waxaa leeyihi markaan inaad islaamtay baanu kuu arkaynay daahirkaaga hadda oo aad leeda waan ka noqdayna murtad baanu ku xisaabinayna yani kaafirkii asliga ahaa la ma tihid waxaa la midaba ah ila culimadu masaaisha laga soo reebayay ikraahu aanu saamaynta ku lahayn alqatl dilkii qof baa waxaa lagu khasbay inuu qof kale dilo dilo waxaa lagu yihi haddii aad dili weyda adiga u qoolan oradoo soo dil haddii kale adigu ku tooganan mar dhow intuu soo dilo ma odhan karo waa la igu khasbay dilkiisa laa athara fiha lilikraah masalada noocaasa khasbidaasi raad iyo saamayn kuma looda la odhan maayo ha ha loo fudaydiyo dayla waa lagu khasbay inuu ninka soo dilay waayo ma naf baa naf ka wanaagsan diye taasiba way baxaysay taaduna inay baxdaad uga baqatay hadday naf baxaysa taada dhiib laakiin qofkaasaan soo dilaya waxaa laygu khasbay inaan dilo haddii kale anaa u qoolan iyana sax ma aho waxa weeye khasbitaankaasi raad ma lahaysa waxaa kaloo raad lahayn oo masaa laga soo reebo ka mid ah waxaa loo yaqaana alikraahu cala zina qofkii zina in lagu khasbo culimada qaarkood way ka soo reebeen waxay dhaheen qof baa lagu hi hadaad zinaysan weydo waa lagu dilaya waxay dhaheen zinadu rabitaan bay ku timaadaa see ugu iman kartaa dee waxay u baahan tahay qofkani himadiisii iyo doonistiisii unbuu waxaan ku samayn karaa laabudda min alintisaab haddii kale waxba ma samayn kara de so sama taasina rabitaankiisay ku imanaysaa wax lagu khasbay ma ahade marka culimada qaarkood walow qowlka raajixa yani markaad masaa'il sheegta dee ay u badan tahay in haddii qofkii lagu khasbay zinadii aan waxba loo raacin xagga dembiga marka laga ciqaabta laakiin culimada qaarkood baa waxay leeyihiin maye waa mustathnan waa lasoo reebaya zinadii qofka laguma khasbi karo waayo zinadii oo ah dukhuulkii iyo jimaaci iyo galmadu rabitaan bay ku timaadaa inuu qofku waxaan samayn karo wax rabitaankiisa ku imana wey oo haddii aanu doonayn si kasta oo loo garaaco iyo si kasta oo ma samayn kara de sooma iyo si kastaoo loogu riixo ma samayn karo waxaa kale oo laga soo reebayaaba in culamada qaarkood alradaac ama alradaacatu jaqsiinti gabadh baa lagu khasbay ilmaha inay shan jeer jaqsiiso naaskeeda uu jaqo shantaa jeer kadib muxuu noqonaya sida caadiga xukman dee umuhu min aradac bay noqonaysaa soo ma waa lagu khasbay oo shan jeer bay jaqsiisay marna la odhan maayo war shantan la tirin maayo low gabadha waa la khasbaye waxaani radaac ma ahee iyadoo raalli ku an ah waa in la helaa iyana shardi maaha maxaa la odhanayaa marba haddii jaqsiintii ay dhacday muhimaddu jaqsiintay ahayde axkaamtii iyo eh, tiradiina lahay iyo axkaamtii kale u baahnayd khalaas waa umuhu min aradaaca amaha lagu khasbaamayaan lagu khasbin yani masaaisha laga soo reebayo ayay ka mid tahy waxaa ka mid ah asbaabta keenaysa fudaydinta annisyaanu wasahwu waa ilowgii iyo qofkii shaygii inuu mooganaado ilaawo oo nisyaan maxaa la yidhaahdaa wa huwa nisyaanku waxa weeye cadamu istixdaari shayi shaygii in la xusuusan waayo waqta alxaajati ilayhi xilligii loo baahnaa inuu qofku xusuusto o uu sameeyo ayuu xusuusanba waayo u ilaabay oo dee qalbigiibaa uu ka baxayba shaygani cadamu istixdaari shay shaygii in la xusuusan waayo waqta alxaajati ilayhi xilligii loo baahnaa in la xusuusta waa nisyaan baa dee la yidhahdaa marka nisyaankuna waa sabab ka mid asbaabaha takfiifka iyo fudaydinta keenaysa mihaaluhu tusaalihiisu waxa weeye loo yani eh, nisyaanka iyo takfiifkiisa uu wato man faatahu qofka uu ka tago ama ay dhaafto shayun min asalaa salaadihii faralkaa wax ka mida baa ka tegay maalan tusaale ahaa bisabab nisyaani salaadaasi maxay ku dhaaftay ilow daraadi fa innahu qofkaa yucdaru fiihi waa loogu cudurdaarayaa tegitaankaa uu ka tegey walaa yu'aakhadu laguna ciqaabi maayo calaa tarkihi ka tegistaa salaada uu ka tegeyna loo qabsan maayo lagu ciqaabi maayo loo qabsanay macnuhu ma aha in lagu le waaba laga daayey ciqaabtii ka dhalanaysay salaad xilligeeda la dhaafiyo ayaan isaga loo raacayn weeye wamaa calayhi korkiisana ma saarna ila alqadaa'u qallo mooye wax kale wa kadalika sida oo kale laa yu'maru saa'imu qofkii soomanaa la amri maayo bilqadaa'i soomkaa inuu qallayo yacni maalintaa soomkeeda idaa akala haddii uu cuno aw shariba ama uu cabo naasiyan xaaluu yahay mid isluusa qofkii haddii salaadihii faralka ah qaarkood ay dhaafaan ilow bay ku dhaafeen loo qabsan maayo markaa mashaqada iyo culayska haysta waa maxay dee ilow baa qofka ku yimi ilowa bani aadam wuxuu in la yidhaahdo wixii aad ilowday ciqaabtiisana waa lagu raacaya waa culays iyo mashaqo taasi marka maxay keentay in laga fudaydiyo oo la yidhaahdo qalee un laakiin wax ciqaab ahi kaaga iman mayso maadaama aad ilowday waxaa la mid a ah soomkii qof baa isagoo sooman wax cunay ama wax cabay ilow daraaddi u islaamay lo odhan maayo soomkii waa kaa buray maalintanna qalle waayo dee iyo ilow baa keenay soo ma takfiifka iyo fudaydku muxuu noqonaya wa loo in loo taysiirinaya in la yidhaahdo marka haddii aad xususatay dee waa soomkaagi waa kuu joogaa waa kuu jira waxaa kaloo ka mid a asbaabta keenaysa taysiirka aljahlu aqoon darradii wa huwa jahligu waxa weeye ictiqaadu shayi inuu qofku shaygii u ictiqaado u aamino inuu shaygii aamino u ictiqaado khilaafa maa sidii si khilaafsanna inuu ka aamino huwa shaygani uu ahaa fil waaqici dhab ahaan dhab ahaan shaygani sidii uu ahaa si ka duwan in loo ictiqaadaa jahli la yidhaahdaa sida uu yahay xaqiiqatan iyo dhab ahaan si ka duwan oo aad ka aamintay ama aad ka rumaysan tahay ayaa jahli lagu magacaaba waa ictiqaadu shayi shaygii in laga aamino khilaafa maa sidii si khilaafsan huwa shaygaasi fil waaqici dhab ahaan uu ahaa waaqiciyan sidii uu ahaa dhab ahaan si khilaafsan shayga in laga aamino ayaa jahl la yidhahdaa wa huwa jahligu did lcilmi muxuu kasoo horjeedaa cilmigii iyo aqoontii buu kasoo horjeedaayo waa jahl haddaba qofkii xaaladaha qaarkoodba jahliga iyo aqoon darradaa sababteeda khaladaadka ka dhacaya loogu cudurdaaraya waana nowcun min atakfiif waa nooc ka mida ah fudaydinta faljaahilu qofkii jaahilka ahaa yucdaru waa loo cudurdaarayaa bijahlihi aqoon darradiisa awgeed baa loogu cudurdaarayaa fii umuurin kaiiratin arrimo fara badan oo nasa calayha alfuqahaau fuqahadu ay ku sheegeen ay ku caddeeyeen fii kutubihim kutubtooda tusaaluhu muxuu noqonayaa qof jaahila oo jahligaa daraaddii khalad ugu dhacay deetana in loo fudeediyo laga cafiya meel aan loo raacin waxaa tusaalo waa kaman tanaawala sida qofkii cunay oo kale ama qaatay shay-an muxaraman shay xaaraanah duuna cilmihi isagoo aan garanayn oo aan ogeyn annahu muxaramun inuu hee xaaraan bay ha shaygan inuu xaaraan ka yahayba ma oga ama yaqaano dabeetana wuu isticmaalay wuu quutay ama uu qaatay waxa weeye yucdar lahu waa loogu cudur daaraya arrinta oo tusaale ahaan dee qofkii xadiisu cahdiga ahaa ee gadaal ka soo islaamay islaamnimadiisuna ay cusbayd ama qof ku barbaaray yani waxa weeye baadiye ama miyi fog oo aqoontii diiniga ahayd baa ay ku yar tahay haddii shay xaaraan oo dadka kale haba yaqaanaan isagu laakiin maadaamaun aqoon lahayn uu quuto ama uu isticmaalo loo raaci maayo oo tusaale ahaan khamridii oo kale ninkii soo islaamay wuxuu u haystay khamridu inay xalaal iska tahy dabeetana waa cabbay waxba waxa weeye ciqaab lagu qaadi maayo oo xadkii laga oogi maayo limaada waxa weeye de waa jaahil aqoon uma laha masalada iyo xukunkeeda waxaa la mid a dee qofkaa ku barbaaray baadiyaha durugsan ee fog lagaba yaabo in maadaama miyi fogu iskaga barbaaray oo ay u taagan tahay almaalu maalullahi xoolaha dadkaba wuxuu haystaa inu iska qaadan karo miy miyigana dee imikayba xoogaa dadku yara fahmeen diintee waxaa iskaga badnaa dhaca iyo soo iyo qofku wuxuu arkaba inu iska qaato aanu uma joojininba oo uu arkaba inay iska caadita waa xoolihii hebel hebelo waa iska caadi adiladii iyo nusuustii iyo xukunkii shareecadana ma hayo waxaa laga yaabaa intuu magaalada yimi inuu sidoo kale yeelay dee dukaan iska galu yihi almaalu maalullah maxaa loohanaya waa jaahile laga daayo xukunkii dee lagu ogi maayo xaddu sariqa haddii shuruudihii kale xataa dhamaystirmaan de waxa weye waayo waa jaahil buu ka ah, ama soo gelaya dad badan baa masaa'il badan oo diiniya salaadii oo kale iyo wixii la halmaana ayay jahli kaga sugan yihin laga yaabaa qofkani salaadii qaab buu u tukanayaa sharciga aan waafaqsanayn laakiin isagu sidanuba u arkaa inay saxtay waa waajib de inuu ciddii ku dhaanto weydiiyo oo barto laakiin la odhan maayo salaadihii aad qaabkaa u tukan jirto dhan ku celi waxaana daliilu aynu tusaale usoo qaadan karnaa xadiidu lmusii salaata ninkii salaadiisa xumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii salaada baraydi ninkani salaada gebi salaadiisuba salaad aan bay iska ahayd markii la qiimeeyo waayo xasilooni muu lahaynoo rasuulku waa kii ku lahaa irjic fasalli fa lam tusalli noqoo tukan baa tukana salaad aan baa laga soo qaada haddana salaadihii hore qaabkaa uu tukaday lama odhan ku celi tan un baa la yidhi un sax iyo wixii ka dambeeya macnaheedu waa maxay jahligaasaa loogu cudurdaaray sidaa awgeed baan loo odhanin dee salaadihii kalena waa inaad ku celisaan ha cudurdaarkaas de waxa way haystaa hada wbillahi tawfiiq wsala allahuma ala nabiyina muxamadi wala alihi wasaxbih slama tasliima kaiira